وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط الخامس وسبعون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشhريط من أثناء الحديث رقم ألف وسبعمية وواحد وتسعين waana xadiidkii ibn cabaas radia allahu canhuma uu warinaye ee qisadii ku saabsanayd cumar bn اlkhaطaabi radia allahu canhu marka uu soo baxay inuu booqasho ku kala bixiyo mxua gobolladii dowladda islaamkii markaas ay ka koobnayd qaar ka mida oo gaar ahaan shaam uu yimid ee looga warramay shaam inuu ku dhacay daacuun inuu galay looga warramay xadiidkaasuu marka ku saabsan yahay waxaana soo gaadhnay marka kolkii cumar allahu canhu uu tabaqaadkii la tashaday muxuu ahaay dadka muslimiinta kolka ay ka koobnaayeen oo saddex ahaa muhaajiriin iyo ansaar iyo dulaqaa ama muslimatulfatxi ahaa kolkii uu la tashaday ee labadii hore ay iskhilkhilaafeen kuwii dambe iyagu iswaafaqay ra'yigoodii uu qaatay ee dadkii uu u sheegay inuu berri noqonaayo ee abu cubayda radiallahu canhu arrintaas uu cumar ku qoonsaday cumar siduu u daafacay ra'yigaa u daafacay intaasaan soo marray ee uu mihaal muxuaha waadixa uu ugu qadaray <clears throat> kolkaasna marka haddana waxaa imaanaysa in nas la helaayo alxamdu lilah subxaanahu wa tacaala nas baa la helay markaas waafaqaya ijtihaadkii cumar radi allahu canhu iyo iyo raggii quraysheed ay ijtihaad ahaan arrinka ay ku gaadheen nas waafaqayaa la helay qaala radi allahu canhu fajaءa cabduraxmaan ibnu cawfin radia allahu canhu wa kana mutagayiban fii bacdi xaajatihi faqaala markaasuu cabdiraxmaan wuxuu yidhi inna cindii min hada cilman arrintaa anagaa cilmi ka haya rasuulka alla sal ly slam ka maqlay samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam yaquul idaa samictum bihi biard haddaad dhul ku maqashaan webahaasuu sheegaya yani iyo taacuunka ah dhul haddaad ku maqashaan inuu galay webahaasuu ku dhacay falaa taqdamuu calayha ugelina waidaa waqaca biardin dhul hadduu ku dhaco wa antum aad joogtaanna falaa takhrujuu ha ka bixina firaaran minhu carar aad ka cararaysaan ha uga bixina faxamida allaha tacaala cumaru radia allahu canhu cumar baa alle ku xamdiyey wansarafa waana noqday muttafaqun calayh marka alle wuxuu ugu xamdiyey alle wuxuu ugu xamdiyey naska uu waafajiyey ee isagoo marka qaaica noqday ee ra'yigii oo dhan ba gooyey iyo waafajintii alla uu waafajiyey subxaanahu wa tacaala ra'yigiisa ee uu waafaqay nas sugan oo rasuulka alla sal lla ly slam ka sugan oo ka qarsoonaa kolkaa waxaana taas lamida ee qiso qabsatay ibnu mascuud radi allahu canhu mas'alo ku saabsan dhaxal ku saabsan ayaa la weydiiyeyoo markaasuu fakeraayey muxuu ahaa muddo dhan uu fakeraayey naag laga dhintay iyada oo aan weli lala aqalgelin laga dhintay oo meherna aan kolkii hore loo sheegin mufawado ahayd arrinteeda inta la weydiiyey hal bil ayuu ka fakerayay bilshii dabadeed buu ijtihaaday markaasuu wuxuu yidhi muxuu ahaaye dhaxal kaamilana ah haweenaydana way leedahay ciddana waa ku waajibaysaa meherkii oo kaamilana waa leedahay markaasuu nin saxaabihii radiallahu canhu uu yidhi sidaas oo kale uu nebigu sala allahu aleyh waali wasalam haweenay qabiilada iyada ahaydoo barwac binti waashiq la dhihi jiray radiallahu canha ayuu sidaas ku xukumay markaas aad iyo aada u farxay ibnu mascuud radiallahu canhu marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofka caalimka ah ama xaakimka ee muslimka ihii qadiyadii la soo gudboonaata ee aanu u haynin wax nasa aanu u haynin kolkaas inay muxuuha inuu ku ijtihaadaa buu leeyahay ijtihaadkiisaasna marka inuu dadka la tashado oo gaar ahaan haddee mid maamul ku saabsan haddii ay tahay inuu dadka la tashado aaraa'dooda uu qaato aaraa'dooda markuu isu miisaamana kii ugu dooroonaada is yidhaaha kana xaqa u dhow inuu qaataa buu leeyahay marka wixiise isagu nas leh khalaas wixii nas waadixa leh isagu muxuu ahaayey dadkana lagalama tashanaayo dadna laguma taxgelinaayo muxuu ahaayey aftina looma qaadayo mabdaca ma qaadanaa mise ma qaadanaa kuladu wax nas leeyahay aftina looma qaadayo ma aha sida qawaaniinta dadku ay samaysteen iyo ay qabaan ee siay dadweynuhu raalli ku yihiinbaa muxuuha loo maamulaa la yidhaahay oo dimuqraadiya waxaasiyataay ku sheegaan ah wixii nasle isagu waxyi alle weeyaana in la qaata mooyaane isagu meel laga mara male wixiise aan nas lahayne sidantadaa waa dadku marka waa inay ka wada tashadaan oo ay ka sidii xaqa u dhow ay isla baadhaan kolkay ra'yi isla gaadhaanna ay kolkaas ku dhaqaaqaan وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها waidaa waqaca biardin waantum fiiha falaa takhrujuu minha muttafaqun calayh kanna waa xadiidkii cabdiraxmaan ibni cawf ayuu isaguna lamid yahay oo wuxuu leeyahay haddaad taacuunka ku maqashaan dhul oo aydan dhulka kolkaa ku jirin oo dibadda ka joogtaan ha gelina haddii aydan uu ku dhaco beled aad kolkaa joogtaanna ha ka bixino ha ka cararina waxaa xadiidkuna waa muttafaq caleyh marka tan wuxuu waafaqsan yahay cudurrada meelaha xunxun ay ku dhacaan iyo kolka la yidhaaho waxaa lagu samaynaya xajzi xaji sixi ah waxay yidhaaheen baa jiro oo muxuu ahaaye dadki ka yimaada beled cudurro xunxuna ay ku dhaceen dadka ka yimaadaan markay beled kale ay yimaadaan iyo meel baa lagu karantineeyo ilaa la tallaalay iyo waxyaalahaas iyo dadka kale laguma sii daayo beledkii cudurkaa xuna uu ku dhacana waa la go'doomiyaayo safarka iyo waa laga celiyaayo xuduudda waa laga xidhaa iyo ilaa isaga horta laga daweynayo marka kaasoo kale marka sharcigu inuu waafaqsan yahay oo arrintaas arrin sharciga sal kula ay tahay buu tusinaya baabu التaqliidi fi taxriimi الsixr adkaynta la adkeeyey sixirka xaaraamayntiisa qaala allahu tacaala wma kafara sulaymaanu walaakina الشhayaaطiina kafaruu yucallimuuna الnaasa sixr <clears throat> sulaymaan ma kufriin ee shayaadiintii baase kufriday sulaymaan ma kufriyintaas waxay ka dhigan tahay sulaymaan waxma sixirin sulaymaan sixir lahayn oo ilan yahuuddaa ku andacon jiray sulaymaan calayhi salaatu wassalaam wuxuu wax ku xukumi jiray ee jinka iyo dabaylihii iyo loogu adeejiyey shimbirihii iyo wax walbaba loogu adeejiyey inuu sixir adeegsan jiray markaasuu alle subxaana wa tacaala ka anfinayaayo uu leeyahay sulaymaan mulkigii weynaa ee alle uu siiyey ee makhluuqaadkaas allah u adeejiyey waxay ahayd taskhiir alla uu u sakhiray ayay ahaydoo alla berigiisa uu ka aqbalay uu yidhi rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi alla uu ka aqbalay bay ahayd mooyaane sixir lowma ahaynoo sixir wax kuma adeegsan jirin walaakina shayaadiina kafaruu shayaatiintaasa kufrayy yucallimuuna annaasa sixra dadkay sixirka ka bari jireen waxay ku kufriyaan shayaadiintu marka sixirka inay beri jireen dadka marka sixirka berashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo waxa weeyaan waa kufri وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي سلم qاaل اجتنبوا السبع الموبقاaت ka fogaada toddobada waxalaaga qaaluu yaa rasuula allahi wamaa hun qaala shirku biاllah wالsixr waqatlu الnafsi alatii xarama allahu ila bاlxaq waaklu الriba waaklu maali اlyatiim watawallii yowma zaxf zaxfigu waa siqidda salka iyo wax lamida in lagu siqo ayaa la yidhaahaa marka hadda waxaa laga wadaa maalinta dagaalka laga wadaa leanno muxua jeyshka faraha badan markii uu soconaayo waxa oo dhinaca isagoo isku wadaayo qofka saa u feeriyaa wuxuu moodaya inuu cagaha dhulka ku jiidayo cagaha inuu dhulka ku jiidayo siqayo aanu cagta koru qaadaynin buu moodayaa saas waxayba ku magacaabaan aljeish aljaraar ayay yidhaahaan carabiga lagu yidhaahaayo jeiشhka faraha badan marka saasaa zaxfi loogu magacaabay wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat muttafaqun calayh toddobadaas marka sixirkii wuxuu ku daray toddobada dunuubta ugu waaweyn ee muubiqaadka la yidhaaho buu ku daray oo markaas kufri buu aayaddii horan ay ka dhigtay <clears throat> baabu الnahyi can اlmusaafarati biاlmusxafi ilى bilaadi اlkufaar idaa khiifa wuquucuhu biaydi alcaduw reebidda la iska reebay in loola safro musxafka beled gaalaad haddii laga baqo inay gacanta ku dhigaan gaalada inay gacanta ku dhigaan laakiin haddii ay yihiin sida hadda buldaanta gaalada badankeedu ay yihiin oo qofku alaabtu uu wato aan laga fiirinayn ilaa inuu hub iyo wax looga baqayay uu yahay mooyaane aan waxba laga reebaynin oo laga qaadaynin kolkaas iyadu marka waa inaana dhib lahayn laakiin buldaanta shuuciyada ah kolkii ayay jirtay shuuciyadu ay aad iyo aad carcarta u lahayd iyo iyada waxay ahaayeen qofkay musxaf ku arkaan waa ka reebi jireenoo markaa meel xun inay ku tuuraanoo oo masquul iyo waxsidaas ay ku tuuraanoo oo masi xun ay u galaan oo kolka buldaanta noocaas oo kale ah in musxafka lala galo xaraam weeyaan wa an ibni cumara radia allahu canhuma qaal عنهما قال نهى رsuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم أn يuساafra بالقرآن إلى أرض العadو متفق عlيه wuxuu reebay rasuulka all صلى الله عليه وسلم in qur'aanka loola safro dhulka cadowga baabu تaxriim استicmaali inaaءi الذahب والفiضة في الأكل والشhرب والطهاaرaةi وsائر وuجوه الاsتicmaal xaaraaminta la xaraameeyey weelasha dahabka iyo fidada in lagu isticmaalo cunid iyo cabid iyo ku tahaaro qaadasho waysaqaad iyo qubays iyo waxyaala sidaasa dhar ku dhaqasho iyo waxyaalahaas iyo wasaa'iri wujuuhi اlisticmaalaat isticmaalaadka oo dhan in laga dhigto kuwa guryaha lagu sharsharxaday iyo in laga dhigto kuwa muxuu ahaaye lagu rito cuntada qallalan kolkaa lagu rito lagu kaydsaday wuxun sidaas oo kale in laga dhigto dhala lagu rito barafuunka iyo saliidda iyo waxyaalahaas iyo wax walba isticmaalaba xaraamayntiisa can umi salamata radia allahu canha ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal aladii yashrabu fi aaniyati alfida qofka wax ku cabbaaya weelasha fidada inamaa yujarjiru fii baطnihi wuxuu ka qurjuc qurjucsiinayaa calooshiisa oo calooshiisa uu gelinaya oo ku ridayaa naara jahannam naarta jahannam متفق عليه وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب inama yjarjiru ilى akhirih yani marka kana wuxuu isku daray akligii iyo shurbigiina waa wada sheegay fidadii iyo dahabkiina waa wada sheegay markaas naar jahannam buu cunayaa ama cabayaadaasu macnaheedu kolkaas waxaa weeyaan sidii aayaddii qur'aankayd ba alle uu ku yidhi in aladiina yaakuluuna amwaala yatama ظulma inama yaakuluuna fii buطuunihim naara marka shayga oo sababkiisa sababkiisa muxuu ahay ama ma'aalkiisa siduu noqon doono laga dhigo baa la yidhaha kaas oo kale xadiidkanna waxaan kusoo hormaray raqam sabcumiya ثamaaniya وسabciin وعan xudayfata radia allahu canhu qaala ina الnabiya slى اlه alay slm nahaana can اlxariiri wالdiibaaj والshurb fi aaniyati الdahabi wاlfidة وaqaala huna lahm fi اdunya walakum fi اlآakhira mutafaq عalayhi wuxuu leeyahay marka rasuulka alle wuxuu naga reebay salى اllahu alيyh wali wasalam inaan inaan xidhanno xariirta iyo diibaajka diibaajkuna waa nooc xariirta ka mid ahe iyo inaan wax ku cabno weelasha dahabka iyo fidada wuxuunayna yidhi huna lahum huna yani hadihi اlawaani wa hadihi اlأshyaa lahum yani lilkufaar gaalada ayaa leh fi dunya adduunka iyaga ku isticmaalaya wa hiya lakum fi laakhira idinkuna aakhira aad leedihiin oo mxuaha jannada aad ugu isticmaalaysaan muttafaqun caleyh marka kolkuu leeyahay nebigu sala allahu aleyh waali wasalam hadalkan kada uu leeyahay oo uu leeyahay iyaguna adduunkay ku innaguna aakhiran ku leenahay cumarna radi radiallahu canhu uu ku yidhi miyaadan raalli ku ahayn inay iyagu adduunyada yeeshaan innaguna aan aakhiro yeelanno amaa tardaa yaa cumaro an takuuna lahum addunyaa walana alaakhira kaas macnaheedu ma aha nolosha wanaagsan ee adduunka inay muslimiintu ka qatan yihiin oo mamnuuc ay ka yihiin ee bilcagsiba weeyaanoo allaba subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay nolosha wanaagsan ee adduunka ah inuu muslimiintu ay leeyihiin iyagu xaq leeyihiin aakharana ay u khaas u tahay qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi wطayibaati min alrisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya khalisatan ywma alqiyaama fastajaaba lahum rabuhum anii laa udiicu camala caamilin minkum muxuu ahaa falanuxyannahum xayaatan طayibata walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kanuu yacmaluun marka nolosha wanaagsan ee raaxada leh waxaale muslimiintaa leh laakiin waxyaalaha mamnuuc ee sharcigu uu xaraameeyey ee tarafka iyo weelashan iyo xariirtan iyo ku isticmaalkooda ah kaa weeye kuwa nebigu sal allau aleyh waali wasalam uu leeyahay innagu adduunka kuma lihin waxau markaa laakiin nolol wanaagsan oo guryo wanaagsan iyo beero wanaagsan iyo muxuu ahaa gawaari wanaagsan iyo dhar wanaagsan iyo cunto wanaagsan iyo waxyaalaha adduunka kuma lihin ma aha marka waxaa weeye badaka iyo tarafka iyo waxyaalahaas xadgudubka iyo waxyaalaha noocan oo kale ihiya kuwaas iyagoo adduunka iskaga isticmaalaya innagana aakhira ay noogu kaydsan tahay wa fii riwaayatin fi saxiixayni can xudayfata radia allahu canhu samictu rasuula اllahi salى اlه alay slam yaquul laa talbasu اlxariira wala اdiibaaj wla tashrabuu fi aaniyati الdahabi wاlfida wla taakuluu fi sifaaxiha fii sixaafiha sixaafna waa jamcu saxfa saxfaduna waa xeelada xeeraheedana waxa ku cunina koobabkeedana wax ku cabina macalgadaheeda muxuu ahaayey sakaakiinteeda fargeetooyinkood kulli wixii wax lagu cunoo dhan kulligood isku wada mid weeyaan xadiidkana waa soo marray raqam sabcmiya sabca wa baan ku soo marray wa can anas ibni siriina qaal anas ibni siriin waxaa weeyaan waa akhu moxamed ibni siriin mawlaa anas ibni maalikin radia allahu canhu anas ibni maalik baa aabbahood xoreeyey oo siriin la dhihi jiray marka mawaalidiisay ahaayeen oo waxay ahaayeen lix qof oo afar wiilya laba gabdhood oo kulligood wada ahlu xadiid oo wada ruwaada bay ahaayeen waxaana ugu fadli badnaa maxamed baa wiilashana ugu fadli badnaa labada gabdhoodna waxay ahaayeen xabse iyo kariimay ahaayeenoo xabse waa midda lagu tiriyaba saddexda haween ee nisaa-u taabicaad taabiciyaadka haweenkooda ugu fadli badnaa ee cilmiga iyo camalka iyo waraca iyo suhdigaba intaba ugu haysatay inay ka mid ahayd oo iyada iyo camra binti cabdiraxmaan iyo umu dardaa isuqraa radia allahu canhunna marka ninkaasaa ah wuxuu leeyahay oo taabica min taabici albasra oo anas ibni maalik radi allahu canhu mawaalidiisa iyo ardaydiisa ka mid ahaa baa wuxuu yidhi kuntu maca anas ibni maalik radia allahu canhu anas ibni maalik baan la jiray kuntu maca anas ibni maalik radia allahu canhu cinda nafarin min almajuus isaga oo jamaaco majuusihina ay la joogto majuusta marka waxaa la yidhaahaa kuwa dabka caabuda baa la yidhahaa diintii mayan ahayd beershiya diinteeda rasmiga ahayd yay ahaayeen fa jii'a bifaaludaj faaludaj baa la keenay waa nooc xalwada ka mid a ah. faaludaj baa la keenay calaa inaa'in min fida weel oo muxuu ahay fida baana lagu keenay falam ya'kulhu ma aanu cunin faqiila lahu waxaa lagu yidhi kii keenay baa lagu yidhi xawilhu ka bedel oo ku kale ku bedel faxawalahu waa bedelay wuxuu ku gediyey calaa inaa'in min khalanj weel oo khalanj khalanjiguna waa nooc dhirta ka mida weeyaan yani waxaa weeyaan oo midaba iyo kala alele weeyaane wuxuu ku bedelay un weeyaan weel qori ah yuu ku bedelay wa ji'a bihi waa loo keenay faakalahu waa cunay rawaahu الbayhaqiyu biisnaadin xasan wاlkhalanju اljafna khalanjiguna marka waxaa weeyaan waa xeelada qoriga ah ee khalanji la ydhaah ayb waana geed magaci geedkii laga qoray xeerada laga qoray magaciisa weeyaan xadiidkana wuxuu leeyahay rawaahu albayhaqiyu biisnaadin xasan sanadkanuna ku wariyey can abilxasan caliy bni axmed ibni cabdaan xadaanaa axmed ibni cubaydin asafaar qaala xadaanaa axmed ibni camrin alqaطwaani qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibni khiyaas qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibni ziyaad قال xadaثna yunus بن cubayd can أنس saasuu ku wariyey anas ibn sirin weeyaan anaskan kada can anasin can anas waa meelaha isku mid yihiin ardayga iyo mxua sheekhiisa ay isku magac yihiin weeyaan anas ibnu sirin ba anas ibnu malik warinaya fadakarahu xadiidkan kadana waxa uu maxaa alimaam nawowi sida noo muuqata buu ka dhigay aharkan kada waa xadiidka keliya ama aharka keliya ee alimaamu nawowi radiallahu canhu xukunkiisaa mooyaane wax kale oo ku raaco oo ama sidan si ka bedelan uxukuma ama ku raaca ma aanan arag intii kale aanu soo maraysayna waxaan arkaynay xadiidku sidaasoo kale uu u xukuma alimaamu nawowi oo ama saxiix ama xasan ama daciif uu yidhaaho waxaan u helaynay wuxuun isaguna kale oo ka hadlay oo ama ku raaca alimaamu nawowi ama ku khilaafa laakiin kankada markaa alimaamu nawowi radiallahu canhu wax ku ayiday iyo wax ku khilaafatoona ma aanan u helin marka u qaadanaynaa sida alimaamu nawowi uu yahay uu yidhi inuu sheegay oo xadiidku uu xasan yahay aharku uu xasan yahay wuxuuna faa'iidada uu leeyahayna waxay tahay faa'iido aad iyo aad u weyn oo u wanaagsan baa laga qaadanayaayo waxa weeyaan dacaamkii weel dahaba ama fida ah lagu ridayu inaanu isaga naftiisii xaraam noqonaynin ee in lagu cuna isagoo ku dhex jira weelkii dahabka ah ficilkaasaa xaraama mooyaane cuntadii xaaraam ma noqonin marka oo haddii laga bedelo oo weel kale lagu cuno kolkaa xaaraamnimadii inayna u soo gudbaynin ayna la soconaynin shayga isaga hayna la soconaynin oo marka kolba hadduu galay weel dahaba ama fidaa uu galay weel kaleba ha lagu ride eh ina xaraam uu yahay oo kol walba uu xaraam noqonayo ma aha ee isticmaalka weelkaa xaraama mooyaane shayga isagu naftiisa xaraam ma aha baabu taxriimi lubsi الrajuli hawba mucasfaraa xaraaminta la xaraameeyey hooban muzacfaraan mare la zacfaraaneeyey yani zacfaraan lagu rinjiyeeyey xeedhashada uu xidho cusfurkuna waa sidoo kale marka mucasarka iyo muzacfarka iyo muwaraska saddexdaasuba mamnuuc bay ka yihiin saddexdaa rinjiba ragga mamnuuc bay ka yihiin haweenkana kolka ay yihiin muxuu ahaye muxrimaadka ay yihiin bay mamnuuc ka yihiin <clears throat> وعn أنس رضي الله عنه qال نهى النبي صلى الله عليه وaلي وسلم أn yتزعفر الرaجuل متفق عaليهi wuxuu reebay rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم ninku inuu zacfaraanaysto inuu zacfaraanaysto oo zacfaraan dhar lagu rinjeeyo uu xidho ama uu muxuu ahaayey ciradiisa uu zacfaraan ku rinjeeyo garhkiisa iyo muxuu ahaayey madaxiisa iyo kaasuu reebay nebigu salى الlaهu عalيه وaلي وسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عlيa hوبين معصفرayn wuxuu igu arkay rasuulka all صلى الله عليه وآله وسلم laba maro oo la cusfureeyey oo mxu yani geed cusfur la yidhaaho lagu rinjeeyey cusbur bay soomaaliduna ay yidhaahaan oo way yaqaanaan faqaala markaasuu wuxuu yidhi أmuka amaradka bhada ma baa sidan ku fartay hooyadaa miya wax kale kuu xidhay qultu markaasaa waxaan aqsilhumaa ma dhaqaa qaala bal axriqhumaa maya gub wa fii riwaayati faqaala ina hada min hiyaabi اlkufaar falaa talbashaa muttafaqun caleyh kan waa dharka gaalada aha xidhanin marka gaalada in laysku shabaho xagga dhar xidhashada in layskaga shabaho oo noocay caado u leeyihiin iyagu inay xidhaan in lala xidho taas xaraamnimadeeda ayuu tusinaya wixii iyagu qaalib u yihiinna waa in lagu khilaafo oo wax dadku ay wada xidhaan laakiin iyagu ay laazimaan dadka kalese ayna laazimin kaasi wax kaleba xidhaanna waa inaan la laazimin oo mulaasamadaas marka aan la shabihin sidii kolkii la weydiiyey nebiga sala allau alay waslam la yidhi gaaladu muxuu ahaayey yatasarwaluuna walaa yataziruun iyagu izaar hoosguntu xidhaan had iyo goor surwaal bay ku taagan yihiin markaasuu nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi fatasarwlu antum wاtaziruu markaasaa waxa l innahum yatakhafafuun walaa yantaciluun kaba iyo shibshib iyo dacas iyo waxyaalahaas iyo baashii ahayd maxay ahayday sandal iyo ma qaataan baa la iyagu had iyo goor quf bay ku taagan yihiin farkaasu marka wuxuu yidhi fatakhafafu antum wantaciluu kabana gashada qofna gashada marka gaalada in la khilaafo wixii iyagu ay mulaazimiin ku yihiin waxa weeyaan eh, iyaga u khaas ah iyaga un loo yaqaano qofkii lagu arko loo qaadanayo inuu gaal yahay waxa weeyaan waa in lagu khilaafo xaraam weeya in la xidhaayo sida burneetada iyo waxyaalaha sidaas oo kale ah eh, ee marka hadda baalkan kada la yidhaha karafaataha kaasaa waxyaalaha laisweyweydiiyo ka mid ahoo sheikhulalbanina xafidahu llah isaga uu fidyooday inuu xaaraam yahay marka kolkaas arrintantada waxa weeyaan arrintaasay ku xidhan tahay qaacidadaas caamka ah ayaynu marka ka qaadanaynaayo haddii baalka karafaataha la yidhaaho gaalada uu khaas yahayoo muslimiintu ayna xidhanin kolkaa xidhashadiisu xaaraan bay noqonaysaa hadday gaalada muslimiintuba ay xidhaan uu eh, iska noqdo marka eh, muxuu aha dhan caalamiya ah. isagu uu noqday oo libaas caalami uu noqdo oo reer magaalahoo dhan ay xidhaan uu yahayna marka kolkaa waa fududaanaya haddiise gaaladu iyadu ay laazimaan oo aanu jirinba gaal aan xidhnayn aanu jirin muslimiintuna marka ay xidhxidhaan oo eh, kayrka isaga eh, oo la-aanti iyo eh, muxuu ahay isaga isagana ay xidhaan kole laina xidhanin na kolkaa wuxuu noqonayaa karaahu noqonayaayo marka in la laazimaayo waa mamnuuc qaacidadaasaa marka ku dabaqaynaayo marka waxaa weeyaan bal waa horta waa in la caddeeyo karafaataha ama bedladda ina ay tahay mid oo gaalada u khaas ah iyo inay tahay mid caalamiya labadaa waa in la hubsadaa hadday caddaato inay mid gaalada u khaasa ah u yahay xaraam buu noqonayaa hadduuse mid caalamiya uu yahay khalaas xaraamnimadii waa ka baxayaan baabu الnahyi can samti ywmi ilى اleyl reebidda la iska reebay maalin dhan aamusnaanteeda ilaah habeenkii in la aamuso arrintaas aamuska ah hadal la'aantuuhu waxay ahaan jirtay mid oo eh, ummadihii hore cibaado oho cibaado ay ka dhigtaan oo soom ay ku magacaabi jireen siduu alla subxaanahu wa tacaalaa qisatu maryam uu alla ku sheegay faima tarayna min albashari axadan faquulii inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyawma insiya sawman yani sukuutan marka cibaadai iyagu taas u ahaan jirtay arrintaasna oo sharcigeennu waa uu nasakhay oo aamus cibaado ma noqdo aamus cibaado ma noqdo laakiin wixii sharca in laga aamuso mooyaane in hadal oo dhan laga afhaysto oo taas cibaado laga dhigto taas sharciga marka uu naskho waa xaraameeyey leanna gaaladii laisku shabaha xagga cibaadada la iskaga shabaha weeyaan wa can caliyi radi allahu canhu qaala xafidtu can rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam rasuulka allah waxaan ka xifdiyey laa yutma bacda ixtilaam agoonnimo ma jirto ixtilaam debadii kolku qof hadduu qaan gaara agoonnimadii waa ka baxay oo axkaamtii agoonka ku khaas ahayd oo dhan waa ka baxay walaa sumaata yowmin ila lleyl maalin aamuskeed ilaa habeenkii dhan la aamusnaadaana ma jirto rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana saxiix xadiidku xasan uu ka wen yahayo saxaxahu alalbaaniyu fii irwaa'i اlhaliil qaala الkhaطaabiy abu sulaymaan الkhaطaabi yaa wuxuu yidhi magaciisana xamd bni muxamed yaa la yidhaahaa albusti waa abu daawuud iyo bukhaari iyo kutubahaasuu sharxee baa wuxuu yidhi fii tafsiiri hada alxadiid xadiidkan kolkuu sharxayay buu wuxuu ku yidhi kaana min nusuki اljaahiliyati sumaat cibaadadii jaahiliga waxaa ka mid ahaan jirtay aamus fanuhuu fi اlislaami can dalik waumiruu bاdikri wاlxadiidi bاlkhayr waxaa la faray dikriga alle iyo inay ku warramaan waxa khayrka ay ku hadlaan oo sharkana ay ka aamusaan yaa la faray oo ku rasuulku dhihi jiray sala allau alيyه wali slam man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut wa can qays bni abi xaazimin qaala qays bni abi xaazim albajali alaxmasiy waa taabici mukhadram a weeyaane qaala dakla abu bakrin sidiiqu radia allahu canhu calaa imra'ati min axmas axmasna waa qabiilo oo qabiiladaa qays uu ka dhashay ah yuqaalu laha zaynab fara'aaha laa tatakallam wuxuu arkay iyadoon hadlaynin faqaala markaasuu wuxuu yidhi maa lahaa laa tatakallam maxaa dadkii buu weydiiyo maxaa ugu aanaynan la hadlaynin qaaluu waxay yidhaaheen xajat musmita waxay xajiday iyadoo aamusan inay aamus ku xajido oo aynay la hadlin intay xajkaa dhammaynaysa qofna la hadlin ayay ku nadartay faqaala lahaa takallamii faina haadaa laa yaxil hada min camali ljaahiliya hadal buu yidhi arrinkankadu ma banaano oo waa camalkii jaahiliga fatakallamat markaasay hadashay radia allahu canhuma rawaahu lbukhaariy baabu taxriim intisaabi اlinsaani ilaa gayri abiihi wa tawalliihi gayra mawaaliihi xaaramaynta la xaaraameeyey inuu qofku ku abtirsado u nasab sheegto abtirkiisa meelaan ahayn iyo mawaalidiisa dadaan ahayn inuu mawaali ka dhigto mawaalina marka waxa weeye min alwalaa baa laga keenayo walahuna waxa weeye waa is-aanaysi gaar ahoo dadka qaarkood dhex mara oo muslimiinta intooda kale isaga aanaysan yihiin oo tacaawun iyo tanaasur gaar ahiiyo uu ka dhaxaynayo kaasuna marka saddex nooc buu noqdaayo midka ugu muhiimsan ee wale kolka la sheego laga fahmaayey waa walaa ulcataaqa xoraynta marka qofkii uu xoreeyey iyo qofkii la xoreeyey ayaa waxaa dhex maraaya can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalama qaal man iddacaa ilaa gayri abiihi wa huwa yaclam annahu gayru abiihi faljannatu calayhi xaraam muttafaqu calayh man iddacaa qofka sheegta oo ku abtirsada ilaa gayri abiihi aabbihi mid aan ahayn wa huwa yaclamu annahu gayru abiihi isna uu og yahay inaanu aabbihi ahayn faljannatu calayhi xaraam jannadu xaraam bay ka tahay xaraam bay ka taho ahlunaar weeyaan marka qofkii isagu oday uu u malaynayo inuu aabbihii dhale uu yahay laakiin sida xaqiiqada aan dhalin oo maalan hooyadii inay adab kale samaysay oo isaguna aan waxba ka warhaynin oo odagii hooyadii qabay un marka kolkaa muxuaha isagoo un intuu ku soo ababay odaygeeni islaantuna isqaba un muxuaha ku dhex dhashay kolkaas sidaa isaga abtirsanaya isagu dee dambi ma leh laakiin qofkii intuu iska naca aabbihiisii dhalay uu garanayo qof aanu uu garanayo inuun aabbihii ahayn ku abtirsadaayo ahlu naar weeya jannada xaraam bay ka tahay muttafaqun calayh qofka aan dhalina markana waxaa ka mid a qabiiladiina sida oo kale weeyaan qabiilkiisii oo ahaa haduu intuu iska noo u yidhaahnu reer hebel miihe reer hebel baanahay sidoo kale isaguna weeyaan odaygaas marka la sheegaya ama ha sarreeya ama ha hooseeye eh kii mubaashirka ha ahaado ama mid sare ha ahaadee qofka iska inkira aabbihiisii dhalay inka inkira soo garanaya ku aan dhalina uu og yahay inaanu dhalin ku agtirsadaayo ahlu naar weeyaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم هنعina aabbayaalkiin faman ragiba can abiihi fahuwa kufrun qofkii nac aabbihii nacaayo nicidaasu kufri weeyaan isaga kaafira marka lama dhihine ficilkiisaasaa kufriyaa la dhahay farqi baana marka u dhaxeeya waxaa qofku uu sameeyey inuu kufri yahay iyo qofki inuu kaafir noqdo marka waxaa jira shay isagu naftiisa kufri ah laakiin qofkii aanu ku kufriyaynin oo ama maanic sababtiisa oo jahli iyo wax lamida ah aanu ugu kufriyaynin ama kufrigaasuba kufrigii yaraa uu yahay baa iska suurowda marka kolkii la yidhaaha ficilkaasu kufri weeyaan sida niyaaxadii iyo طacni fi lansaab iyo aan ku soo maray alistimtaaru bilanwaa iyo waxyaalahaas oo kale iyo kii buu la mid yahay marka ficilkaasu kufri weeyaan marka la yidhi qofkii inuu kaafir yahay oo kaafir mudlaqa uu yahay kama laazimayso muttafaqun calayh arrimahaasuna waa arrimo aan aad u baraarujinayno oo aan jecel lahay in aad iyo aad looga fiirsado oo dadka dhallinyarada qaarkooda arrintaa ku lumay oo marka kufri iyo kaafir iyo waxaas maqlaan uu iskala boodayo oo dadkii ku dabaqay oo ku gaalnimo xukminayaayo inay ka waantoomaan wa can yaziid bni shariik bni taariqin qaala ra'aytu caliya radia allahu canhu cala almimbari yakhtub cali bni abi aalib baan arkay isagoo mimbarka kuufaad ku khudbaynayo fasamictuhu yaquulu isagoo le baan maqlay laa wallahi maa cindanaa min kitaabin naqra'uhu ilaa kitaabu ullah wamaa fii hadihi asaxiifa maya allaan ku dhaartay inaanaan haysanin cindanaa markuu leeyahay dadka uu sheegayana marka waxaa weeyaan waa qaraabadii nabiga sala allahu alay wali slm bani haashim annagu bani haashim ahe nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam cashiiradiisiihi ma haysanno kitaab aan aqrisanno oo dadka kale ayna haysanin ilaa kitaab allah kitaabka alle mooyaane dadkuba ay wada haystaan muslimiinta ay wada haystaan mooyaane iyo wamaa fii hadihi asaxiifa iyo waxa warqadantada ku yaalla axaadiis u qoraa oo saxiifadaas u qora warqadda marka wuxuu cali radia allahu canhu sidaa u leeyahay wuxuu beeninayay been iyo iftira ay fidinayeen shiicadu ay fidinayeen oo rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam wax waxyi ah oo gaar ah inuu muxuu ahay u sheegay usradiisa banu haashim ah oo asraarta shariicada ah. waxayna dadka kale ka aqoonin uu iyaga gaar u sheegay oo iyagu ay yaqaanaan oo marka a'immatu ahlulbeyt kuwa ay yidhaahaanu muxuu ahay aqwaashooda sida aqwaashii kale oo nebigoo kale ay yihiin iyo waxyaalo ah marka taasuu ku beeninay jiray oo had iyo goor la jahri jiray oo rasuulka alla sala allahu alayh waali slam ummadiisu inay u sinnayd oo dacwada si simana u soo gaarsiiyey oo cashiiradiisa wuxuu ku khaasiyay il aanu jirin oo wax waxyaho intuu ummadda kale ka qariyey iyaga uu gaar ugu sheegay aanu jirin yuu u sheegi jiro markaasu wuxuu dhihi jiray kitaabka alleh dadkuba ay wada haystaan waxyaan ahayn ma haysanno markaas eh, iyo axaadiis gaarahoo cali intuu ka maqlay nebiga sal lla alay slm uu ka qortay oo u qorayd labadaa waxaan hayn annagu ma haysano waxaana weydiiyey nin la dhihi jiray abu juxayfa abu juxayfa wahb ibn cabdillahi suwaay baa weydiiyey oo wuxuu yidhi ya almu'miniin wax waxyiho rasuulka alla sala alla alay slm dadka kale uu ka qariyo idinku agaaro haysataan miyaa jirta markaasuu dhaaran jiray oo dhihi jiray laa huwa aladii bara'a annasma wafalaqa alxaba maa cindanaa kitaabun muxuu ahay naqra'uhu ilaa kada wakada riwaaya kalena waxay dhihi jirtay ilaa fahmun uutiyahu rajulu fi kitaab اllah waman fi hadihi الصaxiifa fahmi alla qofkuu doono uu siiyaayo waa jiraayo qof ka mid ah aalubeytka ka mid ihi inuu fahmi alla u furo oo macaanida kitaabka alla qaarkii alla uu aayada uga furo waa suurowdaa qof kale oo ajnabigana isagana waa ku suurowdaa wamaa fi hadihi صaxiifa markuu leeyahayna axaadiidu kolkaa keligii ka maqlay nebiga sala allahu alay wali slam bay ahayd taasuna marka waa dhici jirtay oo rasuulka sala allahu alay wali wasalam isagoo qof keliyihii ula joogo sidii mucaad iyo hadda kahor baan kusoo marray iyo cuqbata bni caamir aljuhani iyoaan kusoo marray qof isagoo la jooga iyo ibna cabbaas iyo eh, inuu wax u sheego xadiid u sheego kolkaa labadooda keliya ay ahaayeenoo xadiidkaasi ninkaa keliya u maqlay waa iska suuroobi kartay marka taasuna mid iyaga ukhaasa ma ayna ahayn cali marka radi allahu canhu axaadiidu ka maqlay nebiga sala allahu aleyh waali wasalam oo masaa'il fara badanoo dhowra ee ku taallo oo uu e, muxuu ahay seeftiisa galkiisa galkeeda uu ku xidhi jiray ka lalmin jiray taasuu haystay marka axaadiidta warqaddan iigu qoran iyo kitaabka alla mooyaane waxyi kale oo aan haysannaayo ma jiro saasuu dhihi jiray radia allahu canhu fa nasharahaa waa kala bixiyey warqaddii fa idaa fiiha asnaanu libil waxaana arna iyadoo ku qoran yahay geela da'diisa ay ku qoran tahay marka geela diyada baa laga wadaa geela magta ah diyada geela magta ah da'diisa waxaana la ogyahay dilka magtiisu inay ha ahaato boqol neef ha ahaatee laakiin xagga da'da iyo qiimaha bay ku kala tegsan yihiin marka midka camdiga iyo midka khataih iyo shubha camdiga iyo waa kala nooc nooc marka geela noocaas oo kale ah geela magta loo bixinaya da'diisa iyo say kale yihiin yaa ugu qoraa cali radia allahu canhu wa ashyaa min aljiraaxaat iyo waxyaalo oo jiraaxooyinka iyo dhaawacyada dadku isu geysanayaa magtooda iyo arshigooda wa fiihaa saxiifadana waxaa ku yaalay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam almadiinatu xaraamu min cayrin ilaa thawr madiinatu xaramun eh, xaraamun mise xarab xaraamun ya a ayb ah. labadaas nusqadood baa kala jira marka xaramun mid dhahaysa iyo xaraamun mid dhahaysa waana isku mid madiina waa xaram laga bilaabo cayr ilaa thawr thawrkaasoo dhan marka thawru maka ma ahee waa thawru lmadiina kan cayr la leeyahayna caa'irna waa la yidhaahaa marka wuxuuna leeyahay waxaa weeyaan jabalun sagiirun waraa'a uxud midka kalena waa mid kale oo ka dambeeya muxuu ahaaye iyageedi maxay ahade quba quba gadaasheeda xagga januubka iyo uxud gadaashiisa xagga waqooyiga inta u dhaxaysa intaasaa xaram ah xaggankada kale ee ballarkana ee bariga iyo galbeedkaana labada xaradood labada xaradood inta u dhaxaysa inii xaramtu maa bayna laabatayha waa kii dhihi jirnay nabiga sal اla alay slam marka xaggan kada waa ka dhuuban yahay xagga bariga iyo galbeedka laakiin xagga kale ayuu ka dheer yahay kol walbabana waa ka yaryahay xaramka madiinaad xaramka makaad waa ka masaafo yar yahay faman axdaa fiiha xadaan qofkii kula yimaada xadad xadadka marka wixii cusubba horta xadad la yidhaahaaye aan awal jiri jirin marka wixii diinta ku saabsan ee xagga mxua caqiidadii ku saabsanee bidcana xadaث waa la yidhaahaa wixii muxuu ahaayey dembi iyo jariime ana waa la yidhaahaa qofkii marka jariime ku sameeye madiine dhexdeeda ow aawa ama qariyo oo dhuumiya muxdiثan qof dembiile ah oo qisaastii